in sha allahu tacaala caawa oo talaado ah bisha islaamkuna ay tahay labaatankii jumaaduul uulaa kun afar boqol soddon iyo afartii hijrada waxaynu bilaabaynaa kitaabka magaciisa la yidhaahdo tadhiiru اlictiqaad can adraani اlilxaad oo macnihiisu yahay ciwaanka asaga ah in caqiidada muslimiinta laga dahiro laga nadiifiyo wasakhda shirkiga ama ilxaadka iyo leexinta kitaabka waxaa alifay alimaam moxamed ibnu ismaaciil ibn amir asancaani alkaxlaani alyamani in imaama oo mujtahid kabiir oo mutlaq ah siduu sheegay alimaamu shawkani fi lbadri aalic weeyaan waa nin imaamhu haniyun can اtacriifi watarjama kutub badan oo xadiidi ah iyo kuwo badan oo fiqi ah iyo kuwo kale usuul fiqi ah iyo caqaa'id iyo mustalax badan buu leeyahay kutubtiisa caqidada ku lug leh kitaabka u qiimo badan ayaa kitaabkan lagu tilmaamaa kitaabku wuxuu ka koobnaan doonaa shan asal iyo fusuul dhowr ah shan asal iyo fusuul ah ayuu sheekhu ka hadli doonaa waa kitaab aad iyo aad u qiimo badan ee mudanna in ardaygu uu tixgeliyo markaasi uu daneeyo kutubtii badnayd badnaydeen soo wadnay ee caqaa'idka ahayd risaaladii ka dhimanayd weeye rasaa'il fara badan oo tawxiid oo caqaa'idii abaynu ah soo akhrinay oo badankeed aynu ka bixin jirnay masjidka masjid bilaal ama masjid axmar ee ku yaalla xaafadda ushariika markaynu soo dhammaynay kutubtii aima dacwa najdiya ayaan kutubtii aima alyamaniya wax ka bilownay kitaabkan waxaa ka horeeyey kitaabkii addur nadiid fii ikhlaas kalimat towxiid lilimaam ashawkani tadhiir lictiqaadka hadda ku xiga haddii alla yidhahdo in sha allahu tacaala waxaa xigi doona kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibn cabdilwahaab raxmat ullaahi tacaala calayh kitaabka asagu hadda ka hor baynu akhrinay kanada laba kun iyo toddobadii baanu ku akhrinay laakiin mar labaad in nairobi lagu akhriyo ayaa dad badan codsanaya marka ku xigi doonaa kutubta tawxiidkaee labada kan iyo kitaabka dhiman markaynu dhammayno waxaanu u gudbaynaa in sha allahu tacaala towxiid alasmaai wasifaat oonan weli annagu aana istaabanin baynu istaaban doonnaa risaala u risaalatayn markaynu ka akhrina fannigaas waxaynu u gudbi doonnaa in sha allahu tacaala masalat liimaan masalat liimaan iyo eh, caqaa'id ahli sunna si guud wixii laga qoray ayaan risaala u risaalatayn ka akhrin doonnaa in sha allahu marka saasuu ku socon doonaa eh, cashirku si kooban ayuu u socon doonaa hadalka iyo faahfaahintu ma badin doono usuusha iyo qawaacidda baabka un baynu tilmaami doonaa in sha allahu tacaala waxaynu u gudbaynaa kitaabki iyo bidaayadiisi qaala alimaam raximah اllahu tacaala bismi اllaahi الraxmaan الraxiim wa huwa اlmustacaan ilaahay baana subxaanahu wa tacala allaha la kaalmaysta ah alxamdu mahad lilaahi allay u ahaatay aladii allaha laa yaqbalu aan yeelaynin towxiida rububiyatihi rabbinimadkiisa towxiidkiisa aan aqbalaynin meel cibaada addoommaha aan ka aqbalaynin xataa yufriduuhu ilaa ay rabbi ku gooni yeelaan bitowxiid alcibaada bimacnaa ilaahay inuu rabbigaa yahay oo khaaliq yahay oo mudabbirka adduunka maamulo yahay waxba kuu tari mayso rumayntaad intaad rumaysan tahay haddaadan rabbigaa ku gooni yeelin cibaadada xataa yufriduuhu bitowxiid اlcibaada ay bitowxiid اlilaahiya haddii rabbi subxaanahu wa tacaala aad rumaysan tahay inuu boqorkii adduunka maamulaya yahay oo khaaliqi adduunka maamulaya uu yahay adigana ku abuuray raasiqa iyo allah subxaanahu wa tacaala koonkao dhanba ka taliya adoo aaminsan haddaad adduunka ku nooshahay wa maca daalika aad cibaadadii iyo bariyadii iyo tala saaradkii iyo tuugmadii cid kale aad u weydaariso ama rabbi aad la wadaajiso towxiidka hore waxba kuu tari maayuu sheekhu ku yidhi xataa yufriduuhu bitowxiid اlcibaadati kula اlifraad kula alifraad gooniyeelid dhammaystiran weeye haddaad ilaahay subxaanaه wa tacaala fii mucdam اlmasaa'il masaa'ilka badankeed aad ku gooniyeesho cibaadadii hal mas'alana ilaahay aad la wadaajiso uunkiisii wax ka mida xaqi uu khaaska ahaa asagu uu lahaa towxiidkaasi kuu asixi maayo muslimna saa ku noqon maysid xataa yufriduuhu bitowxiid اlcibaadati kula alifraadi min ittikhaadi اlandaad maxaa rabbi laga hufi uma rabbi subxaanahu wa tacaala laga ilaalin cibaadadiisa iyo diinkiisa min ittikhaadi اlandaadi ilaahay waxyaaba la mid ah ama u dhigma alandaad waa jamcu niddin nidkuna waa alshariiku wاlmaiil nidku waa dhigaalka ama axadka rabbi lagu shabahayaed garab dhigaysaa nid la yidhaahdaa andaaduna marka waa jamcu niddin oo falaa yatakhiduuna lahu aysan markaa u samaynin ilaahay addoommadu niddan dhigaal ama shabahe ama axad la garab istaajiyo walaa yadcuuna aysan baryin ama aysan u yeedhanin ama aysan caabudin macahu maca allahi axadan ruux kale axad kale ama jin ha noqdo ama insi ha noqdo ama jamaadaad ha noqdo walaa yatakiluuna aysan tala saaranin ilaa calayhi alla mooye walaa yafsacuuna aysan u cararin markay balaayo dhacdo ama shadaa'id iyo masaa'ib yimaadaan fii kulli xaalin bacdu nusakh waxay qorhayaan fii kulli ka fiican walaa yafzacuuna lannu sida afsaxa cinda alcarabiya waxaa weeye xaalka in la ifraadiyo in mxuu ahay la tadkiiriyo min xay allafd xagga sifaadka iyo damaa'irta u laabanna markaasi la ta'niitiya xoog badan iyadoo mujarada min ata'niit weeye laakiin waxay ku tacalluqa ta'niit baa laga dhigahaya walaa yafzacuuna aysan u argagixin o aysan u cararin u baqanin fii kulli xaalin dhib walbaba iyo mar walbaba ilaa ilahi alla mooyee dad baa mararkay nabadda qabaanay hawshu degan tahay ee xaalku fiican yahay ilaahay tala saarto rabbi barya markay hawshu xumaatana awliyada ku carara tiibuu sheekhu diidan yahay walaa yadcuunahu aysan ogu yeedhin oo rabbi aysan ku tilmaamin xaggana aysan ku baryin bikayri asmaa'ihi alxusnaa magacihiisii susuubanaa ee wanaagsanaa waxaan ka ahay walaa yatawasaluuna ilayhi rabbi inaysan kula xidhiidhin baa la rabaa bishufacaa'i kuwa ergeeya oo awliya ama malaa'iga ama ambiye ah man da ladii yashfacu cindahu ila biidni waa kuma axadka ee ergaynaya alla agtiisa inuu idmo mooyeen bimacnaa laysa axadun yashfac weeye istifaamka meesha ku jira waxaa weeye waa inkaar bimacnaa ma jiro waana nafyi ay laysa axadun yashfacu cindahu ila biidnihi weye waashhadu waxaan qirayaa buu sheekhuu yidhi an laa ilaaha allah alla xaq lagu caabuduna asaga kaha inuusan jirin raban rabinimo ashhadu an laa ilaha illa allah raban ay khaaliqan wamudabira wamacbuudan ay ma'luha yani waxay ka mid tahay tadqiiqa sheekhay ka mid tahay wa tacaala u qirhayaa asaga keligii inuu jiro rabbinimo iyo ilaahannimada farqi baa u dhexeeya rabbinimada iyo ilaahanimada haddii la israaciyo rabbinimaduna waxay u laaban ilaahay subxaanahu wa tacaala boqornimo iyo milki iyo tadbiir iyo maamul ayaad u tiiranaysaa qul acuudu birabbi الnaasi weeye maliki الnaas ayay marka rabbantu u noqonaysa amaa macbuudan ilaahi الnaas weeye maxaa yeeley sheekhu wuxuu tilmaamayaa masale muhim jidana in la baraarujiyana mudan mushrikiintu waa dhar qaybood mushrik aaminsan u arka in rabbiguna waaxid yahay macbuudkuna uu mutacadid yahay iyo mushrik macbuudka iyo rabbigaba ka qaba tacadud iyo mid ka qaba rabbinimada tacadud qaba cibaadadana wuxdo qaba saddexdaa nooc bay mushrikiintu noqdaan marka la soo gaabiyo man yara almacbuuda waaxida wa rabba waaxida haaulaa'i hum lmuslimuun muwaxidiinta iyo muslimiinta dhabta ah yarowna rabba waaxidan والمعبود waaxida khaaliqu iyo maamuluhu iyo mulkiilaha iyo mudabirka adduunka waa allah axadka mudan in la caabudona waa keligii idan waa in rabbiguna waaxid noqdo macbuudkuna uu waaxid noqdo hada huwa tawxiid asaafi mushrikiintii baa ku yimid waxaa jira nooc la yidhaahdo yarawna rabba waaxidan wاlmacbuuda hayra waaxidin ama mutacadid waa tawxiid iyo waa maxay diin اlmushrikiin alcarab ahli اlawthan ilaahay inuu eh, rabbiga khaaliqa inuu keligii aaminsan yihiinoo waynu gaari doonnaa laakiin waxay diidi doonaan an yakuuna almacbuudu waaxida dad intaa dadka la caabudu waa badan yihiin bay leeyihiin ilaahay baa muta awliyaa mudata ambiyaa muta sulaxaa mudata malaa'ig baa muta cibaadada iyo baryada ilaahay keligii ma lehee ajcala alaalihata ilaahan waaxidan ajcala alarbaaba rabban waaxidan nabiga kuma haystaan waxay ku haystaan suubanaha ajcala alaalihata ilaahan waaxidan marka yarawna rabba waaxidan wاlmacbuuda mutacadida waa shirku اlcarab wa ahli اlawthaan waxaa kuu yimid shirkigii annasaara shirku الnasaara yarawna الraba mutacadida wاlmacbuuda waaxida halkaa waxay ka shabbahayaan majuusta oo waxay taagan yihiin ibniga iyo abka iyo maxaanku dhahdaayey ruuxu اlqudus waa maxay waa rabbi waaxid ah laakiin cibaadada alle keligii baa muta bay asal taagnaayeen waagi hore kadib bay fashilmeen oo mushrikiin toosa noqdeen majuustaa laakiin taa si toosa loogu tiiriyaa waxaa la yidhahdaa majuustu waxay qabaan in rabbigu uu yahay mutacadid macbuudkuna uu waaxid yahay oo ilaahu dulma iyo ilaahu mxuu ahay annuur ama ilaahu اlkhayri wa ilaahu shar iyay aaminsan yihiin rabbigii baa agtooda tacaduday laakiin macbuudka ay caabudeen hal shay wey waa rab اlkhayri aw rab الnuur bas ay caabudaan rabu ulmana rabulkhayrkay ka magan galaan markay yaruuna almacbuuda waaxidan hunaa laakiin rububiyadiibaa agtooda ka tacaduday marka shirkigoodu halkaasba ka soo bilowda mushrikiintu marka shirkiga nebi maxamed la dagaalamay kee weeye waa mushrik yara rabba waaxidan wاlmacbuuda mutacadidan waana hawsha hadda taagan tiibuu rabaa inuu kaa baabiyo sheekh wuxuu ku uhi wa ashhadu an laa ilaaha ila اllah rabban macbuuda ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii ayaa rabbinimana iskale cibaadadana iskale weeye washhadu ana muxamadan bacdu nus ashadada ma dhigahayaan waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluhu waxaan qirayaa nabigii mahadda badnaa ee la mahadiya la jecla addoonkii ilahay rasuulkiisa inuu yahay aladii kaasoo amarahu llahu amarahu rabbi fara an yaquula inuu yidhaahdo qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ila maa sha allah aayadda sheekh wuxuu u keensaday min baabi baraacat alistilaal wixii cilmi lbadiica la odhan jiray waa inaad muqadimada iyo hordhacda hordhaca hadalkaada ku keento macne iyo shay iyo lafdi iyo maaddo kutusaysa madmuunka iman doona hadalka dulucdiisa iyo keliyihiisa dambe iyo baaxadiisa dambe waxaa ku iman doona waa in tarjamada iyo muqadimada iyo ararta aad ku tilmaanto wixii baraacatlstilaalka loo yaqaanay ah duro wuxuu ka bilaabay aayad wuxuu sheekhu soo dhuftay tilmaamaysa khalqigii ilaahay nebi maxamed oo u baa laleeyahy ka beri noqo howlahaasoo dhan qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ilaa maa shaa allah waxaa tidhahdaa nabi allow naftayda u hanan mahaya dheef iyo dhibmidnaba alla inuu doono mooye wa kafaa billaahi shahiida ilaahay baana makhraati iyo marag iyo xogaal ku filan addoonka ilaahay towxiidka u saafigaraynayo iyo midka mushrigaaba sal allahu calayhi allaha ammaana nabi maxamed wa calaa aalihi aalkiisana allaha ammaano attaabiciina raacay lahu lirasuul fi salaamati ka nabadgelyada laga nabad ahaado oo laga caafimaad qabo min alcuyuubi ceebaha diineed iyo wa tahiiru lquluubi quluubta in laga saafigareeyo can ictiqaadi kulli shayin shay walba ictiqaadidii iyo aaminiddii shaygaasoo yashuubu ictiqaadka dhaawaco badxa yashuubu waa iska waxaa weeye sajciguu sheekhu ilaalinaya ama kelimadu ku dhammaystirahayaay wa tahiir اlquluub quluubtoo laga tahiro can ictiqaad ay can iimaani kulli shay shay walba in la rumeeyo shaygaasoo yashuubu barxaya caqiidada iimaanka ruuxa muslimka dhaawacahay idan intan dambana wa tahiir اlquluubi can ictiqaadi kulli shayin yashuub tarjamadii ciwaanka iyo laftarkiyoodu waafaqsanta waa min baracati اlistihlaal wuxuu uhi wabacdu amaa bacdu baa ka fiican nabiguna u badnaa culimmaduna u badan yihiin laakiin ikhtisaarun buu sidaa sheekhu u yeelay fahada tahiiru اlictiqaad wa ishaara ilaa macluumin e, ma aha ishaara ilaa mawjuudin maxsuus waxadda bannaanka yaala ishaaraadka marka ishaara ilaa shayin dihniyin iyo shay khaarija u qaybsamo hadda sheekhu maadaama macnaha iyo wuxuu dhigi doono uu qalbigiisa ku daalacan yahay oo ku qoran yahay waxaan soo wada buu ihi la soco fa hada wuxuu ihi kan kada tahiiru اlictiqaad waa kitaabu aw risaala tahiir اlictiqaad risaaladii ictiqaadka tahiridiisii way min ahara yuahiru tahiiran waana atandiif ictiqaadkuna waa maa yucqadu cala اlqalbi aw maa yactaqidu اlinsaanu diinan can adraan aladraan waa jamcu daranin darankuna waa wasakda ama usgaga waxay u taqaanaan ilxaadkuna waa min laxada wa alxada labadu laga keeni karaa laba nooc buuna ilxaadku noqdaayo mid fitarka ku saabsan ilxaadun fi lfitra oo ilaahay inaad inkirta ah ood rabidafirta ah ood adduunkan ilaahay inuu abuuray aad inkirta ah, oo aad soo istaagtay ilaahayba ima abuurin oo alxayaatu maada weeye oo kawaakib iyo aflaag iyo howlaha wax u tiiriso yani waa ilxaadun fii fitrat اlbashariya waana midka u daran ilaahay in la inkaraba oo la dafira oo dahri noqoto hada yusama ilxaadan fi اlfitra ilxaadka labaad waa ilxaadun fi asmaa اllahi wa sifaatihi oo qur-aanka in badan ku soo noqnoqday ilxaad saddexaad bay bacdu ahlicilmi raaciyaano ilxaad fi axkaam اllahi sharciya ah wa axkaam اllahi اlkowniya ah ixkaam ullahi alkowniyada horaan u dayno ilxaad fi lfitra aan u dayno ayib ilaad fi asmaai wasifaatna hadda waa ka la yaqaano ilxaadka saddexaad ee la idaafeeyo waa xiliyo dambe culamadu ay tilmaameen waa axkaamtii ilahay oo la taxriifiyo waajibaadkii muxaramaadkii oo taxriifiso macno kale aad ku sheegto khamradii oo la banneeyo zinadii oo la baneeyo beentii oo la baneeyo hadda waad aragteen baa lagu bannaystaa maalin maalmaha ka mida maalinkee maanta soo ma idan zinada waxaa lagu banneeyaa maalinkai jacaylka soo ma taqaanaa waxyaalaasoo dhan waa ilxaad fii axkaam marka saddexdaa nooc baa loo qaybay sheekhu tuu ka hadli doono waa alilxaad fii axkaam illaahi iyo ilxaad fi lfitra albashariya labadaa nooc buu sheekhu tilmaami doonaa oo asalkeeduna uu ku fadhiisin towxiid ulcibaada uu ku fadhiisin doona wuxuu sheekhu wajaba waxaa igu waajibay calaya fahada tatriic ictiqaad wajaba calaya waxaa igu waajibay ta'liifu inaan aan alifo sunnuu noqday ma laha waa ii bannaanaaday sheekhu ma laha waa ila qumanaatay ma laha anaa ka helay malexu wajaba calaya ta'liifuhu inaan alifon urursha igu waajibtay wa tacayana waxaa aniga ilaasimo igu caynoobay calaya dushayda tarsiifuhu inaan ixkaamiyo atarsiif waa min waa damu shay ilaa shayin biitqaan shay shay in lagu beeriyo weeye maca itqaan ixkaamka iyo itqaanka iyo tarsiifka isku macnaa laakiin tarsiifka wuxuu galaa inta badan fi ljsaam dhagaxyaha maka si fiican laysu saaray guriga si fiican loo dhisay shubka iyo dhagaxa la isqabasiiya shamiintada tarsiif baa leedaha saa darteed baa rasiifka waxaa jirdiinada iyo wadada darbiyadeeda ma aragteen lagu xidha sis waddadu u furmin rasiif baa leedaha waa min rasafa damu shay ilaa shayin biitqaan marka wuxuu ihi sheekhu waxay igu waajibay calaya taaliifuhu inaan urursho oon alifo watacayana calaya tarsiifuhu sidaas weeye limaada limaa ra'aytuhu waxaan arkay owgiibuu igu waajibay wa calimtu aan ogaaday oo min intikhaadi alcibaad addoommada inay yeesheen ah alandaada shurako ay yeesheen ilaahay kuwa u dhigma oo sida rabbi loo caabudo loo caabudahayo oo sida ilaahay loo barya loo baryahayo oo rabbigay sida looga cabsado looga cabsan fil amsaali magaalooyinka waaweyn iyo walqura tuulooyinka iyo wa jamiici albilaadi bilaadda kulligeed sheekhu qarniga labiyo tobnaad buu ahaa kun sagaashan iyo sagaal jid uu dhashay sheekhu waa taqaanaa dee wahaabiyadu inay taqaanaa ila tahay kun sagaashan iyo sagaalkii hijrada ayuu dhashay wuxuuna geeriyooday kun hal boqol siddeetan iyo labadii hijrada marka qarnigii labiyo tobnaad buu sheekhu ahaa sideean iyo an ama afar sanuu sheekhu noolaa taqriiban ilaa sideean ama an ku dhow yahay sheekhu noloshiisu marka waa cimriyey caalamulislaami waa ka warqabaa imaam muطlaqo mujtahido meel walba warka oga iman buu ahaa marka wuxuu yihi fii jamiici اlbilaad la astanii minha shay buu sheekhu ku ma aha nin walba uu beledka joogo inuu mushrig yahay waxa adduunka ka jiru ka hadlaya fidno baahday oo ummadda saydaraysa inay tahay min alyamani wاshaami wanajdin watihaamata wajamiici diyaar اlislaam wajamiici اlbilaad buu ku yidhi oo min alyamani ah yaman oo tuu sheekhu joogay ah wاshaam suuriya iyo lubnaan iyo urdun iyo falastiin iyo dhulkaasoo weeye iyo wanajdin dhulka hadda sacuudigu uu ku yaalla riyaad iyo dhulkaas weeye qasiim iyo watihaama wa misra idin dhigan miya aniga wa misra waa iga maqan tahay dhib ma laha wanajdin waa dhulka koro weeye najdigu iyo watihaamata deexeedku xijaaz weeye dhulkan xagga xeebta xigee jidda iyo make dhulkana tihaama la yidhahdaa iyo wa jamiici diyaari اlislaam iyo dhammaan diyaarta muslimiintu ay leeyihiin oo dhulkay degaan wa huwa ittikhaadu اlandaadka faafay waa maxay lima calimtuhu wa ra'aytuhu min ittikhaadi اlcibaadi اlandaad buu dib ogu noqday wa huwa alictiqaadu waa in la rumeeyo oo la aamino fi اlqubuuri ay fi asxaabi اlqubuur dadka qubuurta ku jira wax la moodo oo la dul fadhiisto wa fi اlaxyaaءi wاlictiqaadi fi اlaxyaa kuwa noolla wax la moodo minman duul ah axyiibu hadda ka hadlaaya yadacii sheeganaya alcilma inuu og yaho garanaya bilmuhayabaati waxyaabaha maqan qolyo tuuga ah oo culummo isku sheegay oo yidhi annagu quluubulcaarifiin baan nahay adduunka wax ka dhici baan la soconnaa saacad saacad baan u sheegaynaa ayaa lagu qulway oo kuwa hadda shirki baa lagu galay iyo kufri kuwii dhintay amwaadda ahaana waa lagu xadgudbay iyo walmukaashafaati waxyaaba loo daahiriyo muhayabaat wax maqan baan ogana iyo waxbaa kashfaana laga qaday ku leeyihi shaygu wuxuu ahaa shay qarsoon kashfigii xijaabkii baana laga qaday ku leeyihi walmukaashafaat asxaab almukaashafa wa huwa min ahli اlfujuur wاlxaal huwa mudaci cilmi اlghayb min ahli اlfujuur qolyaha fisqiga iyo allagoynta u saaxiibka awey laa yaxduru lilmuslimiina masjidan waa tafsiir lifujuurihi waa bayaan lifujuurihi cilmulghayb buu sheegan oo quluubu lcaarifiina lahaa cuyuunun tara maa lam yaraahu naadiruun uu ku leeyahay ayb mafeerahan yarkee sakaraadka wax ku jira iga qarsoon saablaydan iyo intani hilibka yarta wax ku jira iga qarsoon halkaasuu taagan yahay caamada marka runbay moodahayaan laa yaxdur lilmuslimiina masjidan muslimiinta masaajidooda tegi maayo kuma tukado wuxuu leeyahy waxaabaan gaadhay darajatu maa maxay alkamaal wاlyaqiin wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin idan wuxuu ahaa xugum muqayan bighaaya xugum lagu xidhay haayo buu ahaayo qad balagtu ila tilka alghaayati wاlxad fakafara bidalik halkaasuu taagan yahay marka masjid iman mahayo meelahaasuu ka dinaahiy walaa yuraa lilaahi raakican asagoo rabbi ku rukucsan la arki maayo salaad wuxuu u yaqaanaa waa cibaadat lcawaam cawaamta iyo masaakiinta iyo xerta iyo qolyaha iska suuqleyda iyo indheer magaradka iyo makastaa ku wareegaysata laakiin mar hadduu baabkaadu kaco ilahay baa toos wada xidhiidsaan wey walaa saajidan asagoo sujuudsan la arki maayo walaa yacrifu sunnata walkitaab kitaabka ilaahaiyo sunna ma yaqaan walaa yahaabu lbacثa soo bixinta aakharana ka haybaysan maya ka cabsan nuxurba ma laha qalbigiisu iimaan ma laha meel daqata ma waa shaydaan socda bini aadanna aad moodayso laa yahaabu lbacثa in lassoo bixiyo ka cabsan walaal xisaaba nin walbaan lagu xisaaba wuxuu ku sugan yahay kufriga ama xumaan ama fisqi ah wuxuu yidhi sheekhu fawajaba calaya intaa markay dhacday waxaa igu waajiba an unkira inaan dafiroon diidoon inkiro maa awjaba allahu inkaara ilahay wuxuu waajibay in la dafiroo la inkiro walaa akuuna ana noqonin min aladiina kuwa yaktumuuna qarsha maa awjaba allahu idhaarahu rabbi wuxuu waajibiyey in la muujiyo waxaa mudan in la tilmaamo sheekhu wuxuu ka hadlay wajaba calaya ta'liifuhu watacayana calaya tarsiifuhu haddana wuxuu soo celiyey fawajaba calaya an unkira maa awjaba allahu inkaarah alimaam maxamed amiir asancaani wuxua nin caalima oo mujtahid oo yamani ah yaman xilligu asagu noolaana nin la aqoona waa iska yaraa ama maba jirinba marka wuxuu arkay mas'aladaani iyo shirkigan iyo kufrigan ka dhacay caalamulislaami ka taagan axad asaga ka mudan caddayntiisu inuusan jirin ama siduu asagu u ogyahay ama u arkay cid u aragtay aysan jirin xaaladihii marka sheekh wuxuu ku sugan yahay al inkaaru lmunkar uu farducayn noqonaya calayka asal sidii la isku ogyahay macruufku shaygu u horeeya waa atawxiid munkaraadkuna awaluha waa ashirku wاlkufru inkaarulmunkar shayga munkarka in la inkiro la dafiro la diido la radiyo la takhyiiriyo iyo shayga samahe macruufka ummadda in la faro waxay hoos tagahayaan labaduba asalkii ahaa furuudulkifaaya laakiin dhowr xaalay fuqaadu soo reebeen shaygan munkarka ah cidaan adiga ka ahayn haddaysan doorin karin farducayn buu kugu noqon yaha doorintiisu man ra'aa minkum munkaran falyuhayiruu biyadi waa caam muslimiintao dhan buu u yaallaa laakiin keligaa markaad awooddo munkarka inaad badasho dooriso ama awood baad leedaho nin waxaad tahay amiir ah sultaana ah, xaakim ah qaadi ah aad tahay xisbadii ama nin caalim oo asagu laga heybaystaad tahay munkarka keliga hadaad badeli karto min xayu اlqudra اlbashariya yatacayan calayka fardu caynba kugu noqon laa farda kifaayatin marka labaad haddii shaygii munkarka adiga mooyeen axad kale uusan ogaynna wuxuu kugu noqonayaa fardu cayn aad inkirto dad kale wayba ku dhaqmahayaanba wayba wadaan culummadii kalee joogtan waxaa laga yaabaa inaysan ku baraarugsaneenba qadiyadaani marka wuxuu limaa ra'aytuhu wa calimtuhu wuxuu arkay sheikhu ninka kaliya masaladan xaqeeda siin karee arkay ee garanaya inuu keligii yahay ama intii la mid ka ahayd ay qaybo qaab kale ay uga baxeen khadka ama cudurdaar iyo wuxuun sheegteen fawajaba calayhi inkaaruhu marka saddexaad ay farducayn noqoto haday dowladda islaamka adiga ku xil saartay dabagalka munkaraadka iyo bedelidooda kayaat alxisba kayaat alxisba kayaat alamr bimacruf nahy can almunkar hadaan koox muslimiinta kamida u kawinno inay munkaraadka dooriyaan dabana galaan xil gooni ah ka saaran yatacayan calayhim inkaaruhu saddexdaa xaalo ninka keligii awoodo inuu munkarka bedelo ninka keligii munkarka og iyo ninkii loo xilsaarayee mas-uulba hawshaa ka ah mushaarna ku qaata ama mucayana min qibli dowla saddexdaa ruuxba inkaarulmunkar wuxuu ku noqdaa fii xaqin wuxuu noqonayaa hayaa farda cayn laa farda adiyadii buu sheeku ka hadlaaya hashaa marka in la e, tilmaamo ayay mudnayd waxaa kaloo mudan in la tilmaamo muhim jiddan ah madmuunka kitaabka uu ku socdo khaatimadana waan kaga hadli doonaaye niman baa waxay dhahdeen waagii dambe wiilu asagoo awow ahaa oo qubuuri ahaa waani ah ayaa waagii dambe wuxuu yidhi aabbahay ama awowey wuu ka laabtay fikirkan rajactu can alqowl aladii fii najdi howlahaasuu tiri gabay uu aabbihii u tiri ama awowgii oo beena uu tiri waxaan raba inaan tilmaamo caqiidadan uu meesha ku dhigay sancaani hiy alatii maata calayha risaaladan sancaani tatiru lictiqaad meel bay kaga taallaa kutubta uu leeyahay hadda waxaan anugu ka hayaan firfiriyey dhammaanteed risaalada ku soo celinaya marka caqiidada madmuunkeeda iyo khulaasadeeda wuxuu uu ku sheegay kitaabkiisa la yihahda minxat اlghafaar xaashiyat daw الnahaar mujaladka labaad sagaal boqol toddobaatan iyo sagaal ilaa sagaal boqol sideetan iyo labuu kaga hadlay waa xaashiya saaran kitaab ay ziyadiilin oo fiqi ah markuu marayay baabuljanaa'is oo marahayay binaa iyo in wax loo gowraco iyo in lagu dulwareege iyo ayuu khulaasada kitaabkan dhiibay minxat lkhafaarna min aakhiri maa allafahu buu ku jiraa kitaabkiisa alcudda xaashiyatu sharxi اlcumda mujalladka saddexaad siddeetan iyo laba ilaa siddeetan iyo saddex wuxuu kaga hadlay hadal ka daran kan yaa ku yaalla hadalkan ka daran buu ku dhawo wuxuu yidhi mushrikiinta carbeed sanam iyo wahan bay caabudi jireen dhagax iyo geed iyo qori ah idinkuna raggiinna maanta jooga owliyada barya ee qabuuraha ku dul wareega asnaanbaad caabudaan qabri la yidhaahdo waxa idin dhexeeya waa ismiga nuxurkiiyo xaqo isku mid baad tihiin isxubna waad qadanaysaan xaashiyatlcuddana aad markaasuu kitaabka inoo saaxalay wuxuu hi intan waa khulaasee faahfaahinta waxaad ogu laabataa kitaabka tatuuril wuxuuna yidhi waqad wafayna almaqaama xaqahu fii risaalatin mustaqilatin samaynaaha tadhiir alictiqaad can adraani ilxaad in tadhiir lictiqaad عan أdrاn الشhirك lagu daro waa khaطأ sheekh ilaah kuma darin in la yidhahdo تطهير الاعtiقاad can أwdاar الإلحاadna waa khaطأ wadaadaha qaabka akhriyey magaca uu sheekhu u xaaleeyey waa maxay تطهير الاعtiقاad can أdrاn الإلحاad kitaab la yidhaahdo الإنصاaf في xaقيiqaة الأwliyاء wma lahum min alkaraamaati wاlalطaaf safxada boqol iyo soddon boqol soddon iyo labo abaaaoooqoabaataniyo hadal adag oo qawaacidda baabkan uu ku sugahayo ayaa ku jira kana alafsan ku iman doona kitaabkan haddaynu arinayno markaasuu akhiiran usoo exaalay wuxuu uhi waqad ashbacna alkalaama calayhi masaladan aan ka hadlay waxaan ku faahfaahiyey fii risaalatina tahiir اlictiqaad markaasuu wuxuu uhi waabannaa ana alwaajiba cafwan hadmu ma yucamiruunahu fi اlqubuuri wayusamuunahu mashhadan camala bamrihi salى اllahu عalيه waslm xadiidka cali buu keenaya laa tadacana mxuu ahaayey qabra mushrifa ila sawaytah ayib xadiidkii buu keenay safxada boqol toban iyo toddobo boqol iyo toddobo waa kitaabka insaafka ah boqol labaatan iyo toddobo boqol labaatan iyo kow boqol soddon iyo labo boqol soddon boqol iyo soddon meeqa mawduuc wey ilaa shan meelood ayuu intuu adyada kaga hadlayba ku xaalinaya marka u dambaysa ku kitaabkiisa subul salaam ee sharxiga buluuqulmaraamkaee taqaanaa mujaladka sideedaad abcada uu taxqiijiyey subxi xallaaq soo lama yaqaan safxada soddon iyo labaad buu kaga hadlay masaladan iyo caqiidadan kaga hadlay markaasuu inoo soo ixalay risaalada wuxuu i waqad ashbacna alkalaama fii hada fii risaala tadhiir اlictiqaad can adraani ilxaad idan waa kitaabkii waxaan maraynaa afraad baan marayna waxaan soo maray minxat اlghafaar xaashiya daw الnahaar alcudda fi xaashiyati sharx اlcumda alinsaaf fi xaqiiqaة اlأwliyaaءi wma lahum min alkaraamaati wاlalطaaf waxaan maraynaa subul الsalaam asna wuxuu markuu qadiyadda ka hadlay baabu nadri markuu marayo meesha u dambaysa kitaabka waad aragteen nadr iyo ahlxalif bikayl markuu marahayo asna yuu maryaha wadhay oo dhigtay hawlihiisii markaasuu wuxuu yidhi nafs الshay wqad ashbacna alkalaama fi hada fi risaalati tatir اlictiqaad can dar اlixaad kitaabkiisa shanaad atanwiir fii sharxi اjaamic الsagiir jaamic sagiirka suyuuti buu sharx ku leeyahay khulaaso ah yuu qadiyadda kaga hadlay ilaa dhowr meelood buu kaga hadlay wuxuuna yidhi markii u dambaysay waqad allafnaa bixamdi wa tawfiiqihi risaalatan fii hada samaynaaha tasiir alictiqaad can adnaan ilxaad mujalladka sagaalaad konton iyo sideed ilaa konton iyo sagaal intaa kuma dayni wa fiiha tadhiirka waxaa ku yii fawaa'idu qad nafaca allaahu biha buuri goorbuu ka noqon hayaa waaba ilaahay buu ku mahadinhayaaye xaggee ka noqdaa mar labaad kale wuxuu leeyahay mujaladka tobnaad safxada lix boqolaad mujaladka sideedaad safxada lix boqol soddon iyo sideed shantaa kitaab oo hadda anuu maktabadeeda aan ka helay oon ka fiiriyay haddii kutubsi loo laabtana sidaa unbuu sheekhu yeeli lahaa waa shantii kitaab inay guriga iga taallo wey waxaan intaa ka fiiriyey kitaabka marka imaamku wuxuu ka taagan yahay meel weyn buu ka taagan yahay yuxiilu calayhi yulakhis ijmaal buu samayn khulaasuu samayn markaasuu tafsiilkeeda kugu celin risaaladan marka kitaab aad u qiimo badan wey waa in markaasi waraaqdaa yartana ninkii u baahan uu qaadan karaa ee u baada maraajic inu dib ugu laabto idan hadda waxaan u gudbaynaa in loo gudbo fasalkii koobaad usuushii koobaad wuxuuna yidhi sheekhu faclam ogow ana haahuna halkan waxaaba usuulan ay qawaacida hadalku sheekhulislaam ibnu taymiya minhaaju sunna wuxuu yidhaahdaa nin walboon usuul ka duulin ummadda waa wereesha asnaga wuu wareeraa furuucdiisoo dhanna waa iska hortimaadaa asal waa inaad usuul iyo qawaacid ka duusho qawaacid buu rabaa inuu ta'siiliyo kadibna uu hadhow iyada kugu xukumo hebelw maxaanku idhi wey maku idhi waa kayd rageed baa laga sheega soomaaliya usuushaasi haddaad muran ka qabto marka horeba farta taagow haddaad ogolaatay waynu kala baxaynaabuu sheekhu ku leeyahy faclam waxaad ogaataa ana hiya min qawaacid اdiin mintaa tabcidiya noqon kartaa bayaanina waa noqon kartaa hiya ayadu usuushaani min qawaacid اdiini diinka qawaacidiisay ka mid tahay usuushun intan basa ma aha weeye in markaa e, bacdiyo laga dhigo tabcidiyo mubaxida laga dhigaa ka fiican bayaaniya laga dhigo shaarixan asagu bayaaniyo weeye leeyahay wa min ahami ma tajibu macrifatu cala lmuwaxidiin wa min ahami ma wey qawaaciddaani hiya min qawaacid اddiin wa min ahami ma shayka u muhiimsan bayna ka tirsan tahay maagaasoo tajibu macrifatuhu in la ogaada ay waajibka tahay cala lmuwaxidiin dadka muwaxidiinta ilaahay keligii caabuda waxyaabaha inay ogaadaan ay muhiimka tahay weeye alaslu اlأwalu asalka koobaad wuxuu yidhi sheekhu annahu qad culima waxaa la ogaaday min daruurati اddiin ay min asaasiyaati diinina daruuradu waa shayga aan ijtihaad iyo barasho kaaga baahnayn ruux walboo muslima inuu aamino o ogaado ay waajibka tahay laga rabo daruuriyaadka diinka waxaa ka mid a waqaciyaati kulu maa huwa daruuriyun fi diini fahuwa qaciyun fiihi wa kulu maa huwa fahuwa mujmacun calayh taa muran ma laha shay walboo diintana min daruuriyaadka ka mida waa mujmacun calayh shay walboo lagu dha waa min daruuriyaati اdiina waa qaciyun fi اddiin maa kaana qaciyan fi اddiini fahuwa daruuriyun fi اddiin ma kaana daruuriya aw aciya fahuwa mujmacu calayhi cinda almuslimiin haygu haddaad waa daruur min addiin ijmac baa guntame taa la soco muslimiintu laba kamida iskuma khilaafi karaan haddaad tara waa min qaciyaati diin tiraadana muslimiintu inay isku waafaqaan waa laazim hawsha ayada ah khilaaf dambe xaadita cibra ma lehe waxaa ka mid a ana kula maa fi lqur'aan qur-aanka wax walboo ku jira fahuwa xaqun shay dhaba wey laa baatilun aan bilaash ahayn wa sidqun run weeye laa kadiban aan been ahayn wa hudan hanuun weeye laa dalaalun aan dhumid iyo baadi ahayn wa cilmun aqoon iyo iimaan weeye laa jahaalatun aqoon darra aan ahayn wa yaqiinun shay aan waxaa weeyaan la hubo laa shaka fiihi shakina uusan ku jirin haddii yaqiin la sheego shaki meesha ma yimaado idaa hunaaka kaana yaqiin falaa shaka fi اlamr haddaad wixii waa yaqiin tiraahdo shaki ma jiro ma kulmi karaan shaygu waa yaqiin iyo shaki qaacidada fuqahadu ay sheegaan alyaqiinu laa yuzaalu bishaki ama alyaqiinu <clears throat> laa yazuulu bishaki waa qaacida mxuu ahay mutajawaza fiiha laysa calaa xaqiiqatiha macnahay u jeedana fuqahadu ma aha yaqiintii idinku aad taqaaneen hadda laga hadlaayay yaqiinta waxay oga jeedaan wixii saabiq ahaa maa kaana saabiqan asalkii baa lagu socon weeye ilaa uu wax kugu yimaado اليقين cinda alfaq waxay u jeedaan alasl asaabiq istisxaab buu noqon karaa daahir buu noqon karaa danni buu noqon karaa islaannimaad muujisatay salaad iyo soon iyo xaj iyo tawxiid baa kaa muuqda iimaankaada yaqiin kagama sugnin lasna calaa yaqiini min iimaanika wa inamaa calaa dannin wa daahirin minka soo saa ma ah ninkan tawxiidsanaya ee soomahay iyo salaadahaya iimaankiisa yaqiin ma aha ee waxaa weeye waa daahir iyo danni waxaa dhici karta inuu ka yahay baainka iyo hoos ka yahay munaafiq nin baa ku aragtay gaalnimo iyo shirki muujisanhaya iyo kufri agtada waa ka kaafir cindallahi waxaa dhici karta inuu macduur yahay jaahil muta'awil meel ta'wiil aqbasha laakiin adu maxaad ku xukumaysaa waxa kaaga muuqday gaalnimo iyo islaamnimoba waxaad ruuxa ku xukumi waxa ka muuqda attaqwa haahuna hadduu dhaho iyo hadduu yihahdo mxuu ahaay aliimaanu haahuna waxaan leenahay alkufru haahuna baan isku ogeyn gaalnimaa kaa muuqata idan waxaasda marka waa calaa dannin ah man habata islaamuhu biyaqiinin lam yazul canhu bishakin waa qaacida baaila laa yaquulu biha axadu min almuslimiina calaa ilaaqiha axad muslimiinta ka mida ah oo qaacida calaa ilaaqiha qaba ma jiro fuqahadu waxay oga jeedaan man habata islaamuhu bidaahirin wadannin falaa yajuusu falaa yazuulu canhu ilaa bidannin aw bidaahirin aw biyaqiinin dad yar oo fara ku tiris ah unbaan iimaankooda calaa yaqiinin kaga sugannahay waa dadka ilaahay magacaabay asaxaabatu اlkiraam almubasharuuna biاljanna dadka noocaasa waxaan nahay naxnu calaa yaqiinin min iimaanihim wa islaamihim ummadda inteeda kale waxaan ku sugan nahay calaa daahirin wa dannin haalibin sidaa darteed baa nabigu uhi inii lam umar an unaqiba min quluubi الnaas marka waxaad ogaataa alyaqiinu laa yucaaradu bishakin wadannu ama daciif ha noqdo ama qawi ha noqdee laa yucaaradu bishakin yan kaa hoos bixin danigu ama daciif ha noqdo ama raajix ha noqdo ama qawi ha noqdo marba hadduu dani yahay laa yudaadu bishakin walaa yucaarad danigaa weligii lagu dhaqmahaya yaqiintuna meela yaqiintaa la shakiba ma iman karo dani meeluu yaallo daciifan aw qawiyanna shaki lama ogolo bimacnaa ruuxii islaamnimo aan ku haynay ixtimaal اkufri lagu takfirin maayo ruuxu waa muslim waxaad tiri waxaa dhici karta inuu gaaloobay waxaa dhici karta inuu gaaloobay waa idabdaro soo saa maaha ruux islaamnimiyo wanaag baad ku ogeyd nin baa wuxuu nin hebel ka warray nin fiican weeyo salaaduhu tukada waa nin khayr badan waa nin muwaxida miyou sooma dhici karta beryahan dambe dadkii oo dhan waa uun la kala socdaaye waa la kala siibtay amuu gaaloobay waxaan leenahay waad idab daran tahay boqol kiiba boqol maxaa jira asalku waxa ruuxii aan islaamnimo ku ogeyn inuu islaam yahay ilaa ay caddaato inuu gaaloobay ruux baa gaalnimo aynu ku ogeyn waxaan dhahay muxuu ku ruxniyoso ma dhici karto gaalkii baad habaartay iyo murtadkii baad daba dhigatay nin baa ilahay ka cabso maxaa jira soo ma dhici karta xalayba inuu toobad keenay murtad buu ahaaye bilaaba xalayba maandhow toobadkeed maxaa ku daba dhigay ayaadna edeb darro kala wey lanna waa ixtimaal rubamaa somaa labada laguma darsana hawsha ayadaa nin walba waxa ka muuqda yaqiinan aw dannan aw daahiran baad ku maamulaysa ixtimaalka oo shakiga fuqada oga jeedaan ictibaar ma laha qaacidadu looga jeedaa ee ma aha man habata islaamu biyaqiinin ka iimaani abibakar ma jiraan waxaa wax jira maa cod qabtana lama arko saa darteed baa ay ka hadleen aduguna iimaankaada islaamnimadaada waa un daahir iyo dani gaalnimada aan kugu haysana ku dhacana waa daahir iyo dani danigaa iyo daahirkan baana kugu maamulaynaa qalbigaada waxa ku jira ilahay baad aakhare oola teg wa xisaabuhum cala allah nama khusaysa annaga annaga haddaad muslim fiican tahay muslimiinka aaminayna madaxaan ku saaranaynaa waa daahirkaad ka fiican tahay haddaad muujisato gaalnimaan kugu xukumayn leexadaan ku saaraynaa qalbigaada wixii ku duubnaa rabbi baad oola tegey waa qaacidada ahayd ilaahay subxaanaه wa tacaala maalinka qiyaamo wuxuu wax ku maamulhayaa baainan wa daahiran adduunkana wuxuu ku maamulaa cala dawaahir ogaalkuu ogyaha qalbigaada waxba ilahay ku dhisi maayo munaafiqi naga guursan oo gawriciisa cunaynaa oo gabdhaha aan u guurin oona dhaxli xaggana faylashu naxaabin laakiin wuxuu leeyahy la socda boor baa qoran la islaamnimo gudahayga waxaa jira waxba idinkama gelin idan ilaahay subxaanaه wa tacaala fi dunya addoommihiisa wuxuu maamuli maa yadharu minhu qalbigooda waxaa jira alloon baa og nebi maxamed iyo ummadna oomaba taallaba idan asalku waa sidaa gebagabadu marka waa yaqiinin laa shaka fiihi baa igu keentay qaacidada waa lagu khaldamaa ducafaau alabaa ku khaldama wadaada waaweyn baa ku bariiqda iska ilaaliya man abata islaamuhu biyaqiini yaan lagu bariiqanin man waaweyn baa hadda kahor ku jabay meeshaas dhiriqdaasi yaan lagu sibaraxan wuxuu hi fahaada alaslu asalkan asaga ah aslun weye laa yatimu uusan dhammaystirmaynin islaamu axadin axad islaamkiisu ma dhammaystirmayo walaa iimaanu iimaankiisu ilaa biliqraari bihada alasl asalka inuu ogolaada mooye muxuu oga jeedaa sheekhu asalkan qur wuxuu dafiray uu diiday sidaasuu baail u yahay wey wuxuu ogolaaday ma dhihi kartay sheekhu hadda wuxuu yihi qur wax walba lagu dhex waa xaq shirkigu waa xaq ma ah macnaheedu waxaa weye qur wuxuu diiday anfiyena sidaasuu baail ku yahay iyo xaqdaro wuxuu ogolaada uu sallimana sidaasuu xaq iyo wanaag ku yahay wey asalkaasi wuxuu hi sheekhu wahada mujmacun calayhi laa khilaafa fiih runtii wey muslimiintu laba ka mida ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa mubtadica muslimiinta ugu bidca badan qur-aankana ma diidana buu idhi wixii nebi maxamed ka suganna ma diidano ee wuxuu ku dhihi inta nabiga kama sugnaaninba idinkaaba sheegtayba idinkaaba dejiyeyba raafidadu markaata inaa naxnu nazlna dikra wa inaa lahu la xaafiduun buu ilaahay yidhi qur waa maxfuud waxba laguma darin waxna kama dhimano aayadan laftarkeedidkaa dejiyey aayaddan maba jirtaba inaa naxnu nazlna dikra wa inaa lahu la xaafiduun zidtum calayhi weeye fi lqur'aan idinkaaba la yimidba marka ayadda agga dhigay inta kalan ka wada hadallo laakiin ruux bini aadama islaamnimo sheegto oo qur-aanka ama diidan wuxuu qur aaminsan yahay ama wuxuu nebi maxamed inuu ka sugnaaday uu ogyahay diidan ma jiro waxaa laisku hayaa hawlo damba dagaalku ka furan yahay dagaalku gadaal baashu ka imanaysa asalkana waa asal mujmaca laa khilaafa fiihi bayna ahli اlcilm wa bayna almuslimiin alasl الثaani asalka labaad asalka muhiim jiddan weeye kana kaa wuxuu ararti koobaad muxuu ka rabaa shirki iyo kufri ay carabi ku dhaceen baa ilaahay qur-aanka ku diiday kuna radiyey kuna baabi'iyey shirkigood inuu sidaa ahaa oy tawxiidka rabbinimo ay ogolaayeen midka ilaahnimana diidanaayeen baa qur-aanka ku yimide haddafirin buu ku leeyahay quraysh iyo carabi ilaahay inuu khaaliq yahay oo qaadir yahay oo casiiz yahay oo caliim yahay way ogolaayeen laakiin cibaadaday ku aafaysnaayeen awliya alla ay adeegteenni oo kaley wadeen qur-aanku sidaasuu sheegay ma mise waa baail wuxuu rabaa inuu kuu baabiyo nimankii qubuuriyiinta ee yidhi qolihii carbeed ee markii la weydiiyo yaa samaawaadka iyo cirka abuuray layaquuluuna allah odhanayay beentood bay ahayd afka baarkiisay ahayd maysan aaminsanayn ilaahay bay hee waxaan jirin u sheegeen nabi maxamed waxaan jirin u sheegeen oo ilaahay wuxuu ka soo guurinayaa inay nimankaa qarareen xaggan hawshan ay ku saxan yihiin ee dhibkoodu u yahay ashirku fi lcibaade ma qur-aanka wax khaldan qarirahaya ma allah ku abuuraybaa waxaan jirin sheegahayo waa gaalnimo kale qur-aanku siduu wax u waa inaad aaminta weeye warkan aad joojiso ana rasuulallahi wa ambiyaahu ilaahay rusushiisa iyo ambiyadiisu rususha iyo ambiyada waa la kala qaadaa tafaariikh fara badan baa jira tafriiqa u fiicanna waxaa weye marka la khulaaseeyo rasuul iyo nebi waa isku mid dhan marka laga eego waa addoon ilaahay doortay oo diin loo soo dhiibay oo waxyi risaale la siiyey ummaddana gaadhsii yidhi ama kitaab weyn oo aan iyo towrado kale ha noqdo ama suxuf iyo rasaa'il yar ha noqdo ama fariimo toosa ha noqdee rasuulkuna waa mursal min allaah nabiguna waa mursal min allaah nin walbana addoommaa loo diray diinka inuu gaadhsiiyo laakiin alfarqu bayna alnabiy warasuul waxaa weeye rasuulkuna waa axadka loo diray ilaa qowmin mukhaalifiina lahu nabiguna waa rasuulka loo diray ilaa qowmin muwaafiqiina lahu haddii risaaladii afariinta lagu gaadhsiiyey ree hebel ama tolka oo diidan tawxiidka oo kaa hor imanaya oo mucaaridiin ah marka waxaan leenahay anta rasuul mxuu ahayey ka muusa wa muxamadin wa ibraahim ilaa akhirihi haddii ay yihiin laka ka nabilahi aadam nabi baa tahay nebi aadam risaala la siiyey baa ku degayay rabbi baa la hadlayay caruurtiisu laakiin gaadhsiinayo wa qowmuhu kaanuu muwaafiqiina lahu nabigu haddii loo diro ilaa qawmi yuiicuunahu qolya addeecahaya oon dafiraynin oon diidaynin oon ku gacan saydhaynin waxaa weye nabi baa la yidhaahdaa hadday meeshu khilaaf taagan yahay iyo diidda diineed taagan tahayna rasuulba tafriiqa ibnu taymiya iskaleh tafaariiqda kale oo dhan naqdi iyo ictiraad iyo bushi ku imanaya laakiin tamyiiska asaga ah inuusan buraynin baan u malaynaya kitaabkiisa nubuadkuna ku sheegaa ana rusul allah ilahay rusushiisu iyo wa ambiyaa'ahu min awalihim koodii u horreeyey oo aadam ah ilaa aakhirihim oo muxameda calayhi salaatu wasalaam buciu waxaa loo diray liducaa'i اlcibaadi addoommaha inay ugu yeedhaan ilaa towxiid اllaah ilaahay in la mideeyo keligii la waxido la gooni yeelo maxaa lagu gooni yeeli bitowxiid اlcibaada ay bitowxiid اlilaahiya wey towxiidka ilaahnimadka ah lianna shirkigu wuxuu did u yahay towxiidka kufrigu wuxuu did u yahay iimaan